بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن wsahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasa'ini raxmatika ya arxam araaximiin ama bacd waa aayadda afariyo sagaashan suurat lbaqara afariyo sagaashan ee ka mida suurat lbaqara waxaynu ku dhex jirnaa qisadii reer banu israa'iil iyo imtixaankay soo mareen adduunyadan intaynu joogno waa ku imtixaanana shakhsiyaadka ku imtixaanan ummadaha ku imtixaanan taariikh baa qormaysa qof waliba waa wixii uu calfado shar iyo khayr qofna taariikh xumuu kala tegaya ummadda agteediiyo ilaahay agtiisaba qofna ayaan wanaagsan iyo taariikh wanaagsan bal taariikhda ummaddan baad arkaysaa iyadoo ubadkoodiina aanu ka raynine ay ka dareen qul waxaad tidhaa nebi maxamedow in kaanat lakum hadday idiin sugnaatay addaaru alaakhira daarta dambe oo jannada ah haddii yuhuuday ay idinku gaarto iska leedihiin cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan iyadoo idiin gooniya jannadu hadday idinka idiin gooni tahay ilaahay agtiisa ahi min duuni nnaas dadka kale la'aantood oo dadka kale aanay jannaba lahayn fatamannaw lmowt geerida ku yidi diisha oo tamaniya macnaheedu waxa weeye ilaahwna dildhaha in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan walan yatamannawhu dooni maayaan geerida abaddan weligoodba ilaahawna dil odhan maayaan yuhuudi bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu wixii ay horu marsadeen daraaddii bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu wixii ay horu xumaanta ahaa sababtiisa ayaanay geeri u doonaynin oo way garanayaan waxa ka horeeya wallaahu caliimun ilaahay xogagaal buuyoo woog yahay bidaalimiin dulmifalayaasha intay geeri doonaan yuhuudi iska daayo wala tajidannahum waxaad ku heli doontaa axrasha annaasi kuwa dad ugu dadaal badan axrasa annaas kuwa dad oo dhan ugu jecel calaa xayaati nolol inay nolol helaan dadoo dhan yuhuud baa ugu jecel wa min aladiina ashrakuu kuwii mushrikiintahaa gaalada ahaana way kasii nolol jecel yihiin yawaddu waxa uu jecel yahay axaduhum mid iyaga ka mida yuhuudda low yucammaru in la cimri siiyo oo cimrigiisa laga dhigo alfa sanatin kun sannadood wamaa huwa muu ahaanin cimrisiintaasi haddii kun sana la cimri siiyo may ahaanin bimusaxsixihi mid ka nabadgelinaya bimusaxsixihi mid ka badbaadinaya cimrisiintaasi ma aha min alcadaabi cadaabkii an yucamara in la cimri siiyo kama nabadgelinayso wamaa huwa arrinku maaha bimusaxsixihi min alcadaab cadaabka kama nabadgelinayso kaa gaalka ah an yucamara in la cimri siiyo kun sannadood kunkaas waxba kama tarayaan wallaahu basiir ilaahay baa arkaya bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan kolba shubuhaadka iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka nimankan gaaleeda yuhuuddu ay soo tuuraan iyo isla weynaanta ay qabaan baa qur-aanku uu deedifaynaya oo kolba mid u meesha ka saaraya iskeedabana cunsuriyadda waxa la idhaahdo iyo qabweynaanta iyo qofka iyo ummadoo isu qaata waxaanay ahayn mastarkeedii halkay ka soo bilaabantaa waa nimanka yuhuudda la idhaahdo saa darteed baa waxay odhan jireen iyaga oo dee isla weyn lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannada ma gelayo aakhiro qof yuhuudiya mooyaane qof qof yuhuudiya nasraaniya manaa yuhuudi baa gaarkeeda u yidhi nasaaraduna gaarkooda u yidhaahdeen ilan in badanoo nasaarada ah baa ku abtirsanaysa diintan yahuuddana saa darteed jannadu annaga inoo goonni tahay bay dhaah ummadii kaleo dhan meeshay ka saareen habeenkii dhawayta soo maraynay aayadda xadiidkii fasirayay markuu nebigu weydiiyu yidhi yaa naarta gelaya waxay idhaahdeen nakuunu fiiha yasiiran umma takhlufuuna fiiha in yar baannu annagu naarta gelaynaa afartankii cisheenu dibiga caabudnay idinkaana noo bedeli doona oo naarta ku dambaynaya marka sidaasay odhan jireen waxaa kaloo odhan jireen naxnu abnaa'u wa axibbaa'uh sida qur'aanka aanka kariimkaaba ilaahay uu ku cadeeyay annagu waxaanu nahay inamadii ilaahay iyo kuwuu jeclaa saasay ilaahay baa dadka xujeen yaqaana afwaajinayo ku aamusinaya doodda markaasaa lay maxamed oo nimanka la dood si ay beentooda u fashilanto waxay sheegayaan inuu baatil yahayna u caddaato su-aal weydiiyo waxaad tidhaahdaa in kaanat lakum uddaaru alaakhira cinda allaahi khaalisa daarta aakhiro oo ilaahay agtiisaoo macnaa jannada ah jannadaa ilaahay awliyadiisa uu ku casuumayo ee ka agdhowi hadday khaalis gooni idinku tahay dadka kalena aanu idinla lahayn dee geeri doona ilaa qofka isku huba inuu janno gelayo ta inuu kaba nasto weeye oo idhaahda ilaahay oo meesha silaca iyo darxumada leh aniga iga kaxeeyo ii dadaji halkaas inuu yidhaahdaba wey oo geerida jeclaada ila waa qof ishuba inuu sidaa yidhaahdo fatamanaw lmowt geeri doonoo ilaahw nadildhaha in kuntum saadiqiin adaa ku run sheegaysaan taa waa yeeli weydeen soo waxa aa sheegaysaan baan waxba ka jirin oo baaila cabdilaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu radia allaahu canhuma isagii aabbiiba allaha ka raali noqdee wuxuu idhi haddii mid iyaga ka midii low tamannaa yahuud almowt la maatuu wala ra'aw maqaacidahu min annaar eraygaasi hadduu ka soo bixi lahaa intuu ilaahay digta ka wada jaro kow ay wada yidhaadaan ayay naarta lagu shubi lahaa haday taasi ka soo bixi lahay laakiin waa kan ilaahay uu tilmaamayoo dee qofku naftiisa been uma sheego dadka kaluunbuu u sheegayaae isagu xaqiiqada jirta wuu ogyahay saa darteed baa ilaahay uhi walan yatamanawhu abadan weligood geeri dooni maaya bimaa qadamat aydiihim naftoodu waxay horumaraysay xumaana iyo markhaatigay ka baxeen iyo waxay qarinayaan ba ogyihin wallahu caliimun biaalimiin saas wey lagama yaabo inay geeri doonaan eraygaas inuu ka soo baxo lagama yaabo idan taas waxay caddaysay ka markhaati tahay in aakhiro aanay meel ku lahayn sir baa ilaahay uu fashiliyey waa mucjisaadka qur-aanka ka mid tahay inuu annahu yuxadi camaa fi damiir quluubta bani aadamka waxa ku jira ee shucuurkooda iyo dareenkooda uu qabo ayuu dabada soo dhigaa qur-aanka kariimka ah taasoo akhbaar kale iyo cid kale oo ka warrami karta aanay jirin waa mucjisaadka qur-aanka ka markaasaa ilaahay xaqiiqada ku hilan iyaga ee ku qarsoon ayaa dabada uu soo dhigo waxau idhi walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa calaa xayaa nolol inay helaan dad iyagaa ugu dadaal badan waa dad kuwa ugu jecel ugu dadaal badan nolol haddii nolol cidi uun jeclaysanaysa yuhuud baa ugu jecel baa ilahay wy wa min aladiina ashrakuu waxay ka sii jecel yihin xataa marka gaalada kale ee aan kitaabkaba lahayn iyo diinta iyo iyaga la isu eego yuhuuddaa ka sii jecel nolosha wuu sii fashiliyey lahaa waxau i yawadu axaduhum low yucamaru alfa sana mid iyaga ka midii ah wuxuu jecelya in kun laga dhigo weliba culamaau tafsiir waxay leeyiin erayga kun luqada carbeed waxa la isticmaalaa marka shayga laga turjumaya farabadnaantiisa inaguba waa inagan idhaahda waar miyaanad waxfahmayn kun jeer baanu kugu celinay macnaheedu waxa weeye in badan badan badan baanu kugu celcelinay wey marka erayga kun a kuma koobna haddii looga badin lahaa way jeclaan lahayn mid iyaga ka midii wuxuu kun in looga dhigo ilaahayna wuxuuhi wamaa huwa bimuzaxzixihi min alcadaabi an yucamar zaxzaxa waa ka iyo ka kama badbaadinaysa in la cimri kun sannadood naar kama badbaadinayso sow marun dhiman maayo wa sadaqa allah nu ku noolnahayna ka arkaynaa wallaahu basiirun bimaa yacmaluun wa min aladiina ashrakuu waxay tilmaamaysaa xataa dadka kale gaalada ahi iyaguna saasay u jecel yihiinoo qof iimaan leh ayuunba ama geeri doona ama nafta hura markay ka waramayaan ummadahan imminka mabda' daraaddii u dhinta ama naftooda quudha ama jihaad ha galeen ama iyagoo isqarxiyaba ha ahaado markiiba waxaa la leeyahay maba baadhaanba waa muslim ayay leeyiin marka u ka waxaa sameeyey waa muslim ee naftiisaa soo xidhay leanna u kan kale nolol buu doonayo inuu sii joogo bahashan uu sii yar dhadhamiyaabuu jooga waxaa ayuu doonaya wax aakhiro laydhaa iyo wuxuu kaga horreeya aanu ama rumaysnaynba oo saa ayaa uu geerida u nacayay marka mushrikiintuba way jecelyiina kuwana kasii jacayl badan un weeye Ah, sidaasibaa markaa runtii qofka iimaan leh markaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa awoodda ah, muslimiintu ay haystaan qofka iimaan lehi awooddu haysto cid kale ma haysato wax xaqiiqa jirta wey qof iimaan lehi awoodduu leeyahay cid kale maleh ilaahay baana taa ku ogsoon sidaa daraadeed baa qur-aanka kariimka fi suurati alanfaal saynu ku arki doonno waxa uu waajib ka dhigay ninka muslimka ah inaanu laba nin ka baqan berigii hore tobanbaabay hayd toban ha u bawac dhigabaalay markay gaaladii islaamku dagaalamayaana ishayaan waa laga yara nafisiyo dadkii baan isku mustawa ahayn asxaabtu toban iyo ka badanba waabay u babac dhigi jireen saa darteed baa markii dambe laba iyo nin oo qofkan waa tahay mistu wuu labanlaaban yahay qofkan muuminka ahi biiimaanihi alqawiy iimaankiisa qawigaa daraaddeed waxoogay ilinu ilaahay naftiisa ka iibsanaya marka taasiibaa ilaahay uu ka waramay xaqiiqadaasina wa xaqiiqa jirta wey qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedoo man kaana ka ahaadee caduwan lijibriil jibriil cidda cadow u ah falyamut qaydan weeye cadhadiisa ha ku dhinto falyamut bicadaawati cadaawadiisa ha u dhinto ayaa halkaa ku jirtaoo laga fahmaya sababtu waxay fa inahu malagaasi nazalahu quraanka aanka wuxuu ku soo dejiyey calaa qalbik qalbigaagu qur-aanka kusoo dejiyey biidn illaah ilaahay amarkiisa isagoo fulinaya mushadiqan iyadoo qur-aanku uu waafaqsan yahi u rumaynayo limaa bayna yadayh kutubihii ka horreeyey qur-aanku waa waafaqsan yihi wahudan hanuun buu qur-aanku yahay ciddii hanuun doonaysa isaga ka helaysa wa bushraa lilmu'miniin mu'miniintana bushaaru u yahay qur man kaana cidda ahaatay caduwan lilaah ilaahay cidda cadow ah ee la colaatamaysa wa malaaikati malaa'igta ilaahay cidda la colaatamaysa wa rusulih ilaahay rusushiisa cidda la colaatamaysa wa jibriila wa miikaala labada malaga jibriil iyo miikaaiil laydhaa malaa'igta ugu fadli badan cidda la colaatamaysa fa ina allaha ilaahay caduwun lilkaafiriin ilaahayna gaalada col buu yahay ilaahay rasushiisa iyo malaa'igtuna dhanbay ka soo wada jeedaan marka ka ilaahay la coloobay iyo malaa'igtiisa iyo rasushiisa ilaahayna col buu la yahay dee ilaahay colaada waxmay kaga qaadi ilaahay iyo jundigiisuunbaa jabin doona kuwaa fa ina xisb allahi hum lhaalibuun waayahay labadan aayadood iyaguna sabab ay ku soo degaan ayaa sabab ay ku soo degeen baa jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu tegay madiina suuratulbaqara dee sida laogayay suuradihii ugu horreeyey ee halkaa kusoo degadahay nimanka yahuudda way u iman jireen isaguna waa qaabili jiray dood buu u furi jiray rasuulku dadka xoog kuma muquuninaya calayhi salaatu wasalaam qofka qancayana waa qancin jiray ka qanci waayana inuu islaamka xukunkiisa hoos yimaadaa la fari jiray rabshadda iyo xasaradda iyo xoogxooggana uu daayo laakiin hadduu gaalnimo go'aansado xoogxoogna la yimaado markaasaa lala jihaadaya marka dood buu furi jiray mararka qaarkood buu masaajidka dhexdiisa gaalada kula doodi jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo isku kalsoon oo wixii uu og yahay wixii kale markaa kusoo xidhmana malagu si dhaqsaa ah ula soo gaadhayo su-aalay weydiiyana waxay dhowr su baan ku weydiin lahayn maxamedo haddaad nooga jawaabtana su-aalaha nebi ka jawaabi kara hadii aad ka jawaabto waanu ku raacaynaa waayo inay raacaysaan ballan ku qaada buu dhan dhaarila gala way dhaarteen oo waxay ku dhaarteen haddii uu su-aalaha adagee nebi uunu garan kara uu garto inay raacayaan saddex su bay weydiiyeen oo la xidhiidha adduunyada iyo aakhira iyo arrimaha ijtimaaciga ah iyo insaanka iyo abuurkiisa la xidhiidha iyo xidhiidhka rususha iyo malaa'igta arrimo aad u adag oo xasaasiya ah. su-aalaha waxaa ka dadku aakhiro marka ay jannada galaan inta ilaahay u qoray jannada waxa u horeeya soo dhowaynta ah ee lagu casuumaya ila ilahay wuxu uhi min kafuurin raxiim si wanaagsan baa loo soo dhowaynaya waxa ugu horeeya ee lagu casuumayo noosheed intaan horta wax kale la gaadhin su labaad aynu ku weydiinaynaa waxa weeye ilmuhu marna wuxuu egaadaa hooyada marna wuxuu egaadaa aabaha maxaa sababaya su-aasha saddexaad aynu ku weydiinaynaa waxa weye rususha ilaahay iyo ilaahay rusushiisa waxa u dhexeeya malaa'igta qayb safiira ah oo waxyiga u keena kaasi waa kuma ama ka kuu yimaadaa waa kuma saddexda arrimood bay weydiiyeen nebigu saddexdiiba uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam si dhib waxa uu u sheegay waxa ugu horreeya ahlujannaha lagu soo dhawaynayaa buuhi waa ziyaadatu kabadilxuut bahalka nibiriga la idhaahdo beerkiisa qaybta lulayda loo yaqaano beerka inina way buuranta xididadii axasaa ku badan inina way lulataayo malaa qofkii u fiirsaday baa dee waa in saafiyahoo xididadii xasaanay ku badnaynoo beerka wanaagsanoo macaan intaasaa nibiriga baalka laydhaa beerkiisa intaa saafiga ayaa lagu soo dhawaynaya balaadbagaraad badaha laga soo guray badihii ilaahay baa laga soo guray markaa ilaahay awliyadiisa beerkaa macaan wadaadadu beerka xidhala way jecelyihin baydhaas waxaa la <laughs> jeclaalanba ahlu jannii baa lagu aftaxaybe qaybtaasaa la siinayaa oo lagu casuumayaa saddexdiibu si wada jir uga jawaabaya taa waad garatay bay idhaahdeen waa kugu hambalyayn ta labaad xagga sayniska la xidhiidha weey abuurka insaanka oo qadiyada biyaha taranka ayuu markaa nebigu uga jawaabay wuxuu hi kuwa aabbuhu hadday xoog bataan ilmuhu aabihibu u egaadaa haddii kuwa hooyadu xoog bataan riwaanka qaarkoodna soo horeeyaan bay sheegayaan ilmuhu wuxuu egaadaa hooyada marka iyada qudhigeeda iyo balaaska waa arimaha ay maaragtay dhakhaatiirtu qirayaan waaya arrinta saddexaad nabi uga jawaabo waxau ihi malaa'igta ilaahay ka u qaabilsan xagga waxyiga inuu rususha u geeyo waa malaga la idhaahdo malakul jibriil isagaana masalooyinkan saddexdaa goor dhoweyta iiga warramay madaxay qabsadeena waxay idhaahdeen malakul jibriilah kaasi daaka caduwulyahuudi min almalaa'ika kaasi waxa weeye cadowga yuhuudiba ku leedahay malaa'igta adiguna kiibaa tidhi waxa uu leeyahay saaxiib soomaa mikaa'iilka madarka iyo roobka iyo khayrkiiya waxaa ka shaqeeyay haddaad noo sheegi lahaydee jibriil sheegtayaaba meesha inoo kala kaxeen subxaan allah labadan aayadood baa ilahay si dhaqsa ah isagoo ka xil qaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jawaabtii si dhaqsaada labadan aayadood uu ugu soo dejiyey nabiga iyagoo markaa jawaab iyo deedifayn afka lagaga dhufanaya ay tahay markaasaa ilaahay uhi man kaana caduwan lijibriil fainahu nazalahu ala qalbika biidn illaah qofka malaku jibriil cadow ahi fa inahudaas waxay jumlay ka wakiil tahay fadaas oo jawaabu shardigiibay halkaas ku jira ka cadow u a ah malakuljibriil falyamut bicadaawati wa biqaydi cadhadiisa hala dhiyo cadhadii naxligiisa iyo nacaybsiyihiisa ha ku dhinta ilaahay hadila kaa waayo malab lala colaatamaba ma awliyada ilaahay ka ugu qaalisana ugu fadli badan kuwa ugu fadli badan buu ka yahay qur-aanka kariimka ah ilaahay ka soo qaado markaasuu qalbigaaga ku soo dejiyo qalbiga waxaa loo xusaya waa mahbatulwaxy meesha waxyiga kusoo degaya weeye nabigana calayhi salaatu wasalaam looga sheegayay qofku hadduu qalbiga wax ka fahmo waxaas kama baxsado waayah ilaahay idankiisuu ku soo dejiye qur-aankaasi wuxuu rumaynayaa kutubtii hore qur waa hanuun qur bushaar u yah muminiinta qur-aankiibaa ilaahay u nicmada u weyn basharka ee khaalidkee waaraysa mucjisaadkii rasuulka kii weynaa kitaabkan kariimka ayaa malagani ilaahay uu ka soo qaadayoo isagoo sidiisiiya uu nabi maxamed u keenay calayhi salaatu wasalaam ku soo dhoweeyo la jeclaado mooyaane ma mid lala colaatamaabaa markaasaa ilaahay uu tusay ilaahay iyo xisbigiisa iyo malaa'igtiisa inaan la kala guri karayn oon la odhan karayn ilaahayna waanu rumaynay malaa'igtana waanu diidnay rusushana waanu diidnay maya ilaahay iyo xisbigiisu ilaahay iyo awliyadiisu hadday yihiin malaa'igta hadday yihiin mu'miniinta dhanbay ka soo wada jeedhaan man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaal intaa qofka cadowa ah, ilaahay malaa'igtiisa rususha jibriil miikaal waa miikaa'il iyo miikaal waa isku ah. fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ilaahayna cadow buu yahay gaalada ka intan la colaataba ilaahay buu la colaataba ilaahayna ka naseex u noqon waaye rumayn waaye ee cadow u noqday dee ilaahayna cadow buu yahay addoon yaroo daciifahoo liita hadduu ilaahay la colaatamay ilaahay miyuu baryaya maya marka cadaawadiisu ilaahay waxba yeeli laakiin cadaawadda kaa ilaahay u qaaday adhaxday ka jabinaysa cudur diilaaya baa ku dhacay wuu ku gaaloobay lilkaafiriin fa ina allaha caduwun lahum muu odhanin ilaahay qofka intan ka gaaloobay fa ina allaha caduwun lihaaulaa'i ilaahay dadka noocaasa cadowgu u yahay ma odhan laakiin wuxuu idhi fa ina allaha caduwun lilkaafiriin waxaa halkaa laga fahmayaa ka dhaqanka noocana sameeye ilaahay iyo ayaa halkaa laga fahmay oo ayadu cadaysa si aan toos ahayn bay u cadaysa koow markuu gaaloobayna gaal ilaahay cadowgu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa cadowgayga iyo cadowgiina weli ha ka dhiganinaya gacal ayaa ilahay halkaasuu mariyay halkaasaa lagu kala hadhaoo dee kol hadduu ilaahay boqorkahaa jawaabay yuhuud waxba lagama dhagaysanayo iyagiina halkiibay ka hullaaleenay ka dhaqaajiyeen waa fadeexada isdabajoog ahoo ku dhacayo oo aanay haddana libiqsanayn waa niman il adag oo xumaanta ku il adag wey inkaari ku dhacday markaasaa dabeed haddana rabbi waxa uu bilaabay siday ilaahay awliyadiisa ula dhaqmayeen inuu ka warbixiyo inuu ku soo celceliyo aayaadka nabi maxamed say u diideen qur ay u diideen malakul jibriil iyo miikaal ay u diideen ayaa dhaqankoodu soo jireen u ahaa oo rusushii ilaahayna ay u diideen ilaahay diintiisii ay u diideen marka mikaa'iil iyo miikaal waa magaca malaga ayuunbaa labadaba loogu dhawaaqaa mikaa'iil iyo miikaal jibriil iyo jibraa'iil marka waa malaa'igta kuwa ugu fadliga badan ayaa ay ka mid yihiin shaqooyin baa ilaahay u diraayo ay maaragtay qaabilsan yihiin qofka la abuuraya iyo roobka iyo arrimaha ayaa ilaahay malagaana u diraa Eh, saa darteed waa malaa'igaynu rumaysannahay fadligooda iyo ammaantaa ilaahay u ammaanay eh, ahna ilaahay junuudiisa u hiilinaya muminiinta <clears throat> nimankii yuhuud ahaaba haddana dhaqankoodii iyo xaaladoodii ilaahay uu naga war siinaya macnaheeda waxa weeyaan hala yaabi nebi maxamedow hadday sidan kaaga hor yimaadeen dadka muminiinta oo guldarada nimankan ku dhacday iyo canaadkooda hala yaabine eh bal soo jiroonkoodiibaa ilaahay dib ugu noqday cajaladoodiibaa dib loogu celinaya rikoorhkay lahaayeen walaqad anzalnaa baa ilahay uui xaqiiqanimo anzalnaa waanu soo dejinnay nebi maxamedow ilayka adiga aayaatin bayinaat aayado cadcad oo wax walba iftiimiyoo dharaar ka dhigay ayaanu kugu soo aana wamaa yakfuru bihaa ma diidayo kama gaaloobayo ila alfaasiquun kuwa alla ka fogaadee fallaagada ah ayuunbaa ka gaaloobaya oo yuhuuddaasi kow ay ka yihiin awa kullamaa caahaduu mar oo ay ballan qaadaan cahdan ballan awa kullamaa caahaduu kol ay galaan cahdan ballan nabadahu waxa tuura fariiqun minhu koox iyaga ka midoo kuwii budiga u ahaa iyo culimmadoodii ayaa tuura nabadahu ballankaa waxa tuura fariiqun minhum koox iyaga ka ah. mar kasta ilaahay rasuushiisa cahdi la galaan koox iyaga ka midoo kuwii afhayeenka u tuura bal akaruhum laa yu'minuun intooda badani iimaan ma in yarbaa mu'miniin noqotay baa ilahay uhi kuwa yuhuudda ah markii u yimi yuhuud rasuulun min cindi illaah rasuul ilaahay agtiisa ka yimi rasuul ilaahay uu soo diray waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam musadiqun iyadoo rasuulkaasina uu u rumaynayo waafaqsan yahay limaa macahum kitaabka haystaan kutubta ay haystaan iyadoon u dafiirsanayna nebigu ogol yahay oo uu daliishanayo inteeda saxda ah markuu rasuulkaasi u yimi nabada fariiqun nabada waxay tuureen fariiqun koox min aladiina uutul kitaab kuwii kitaabka la siiyey waa kuwii culimmadooda ahaa waxa ay tuureen kitaab allah ilaahay kitaabkiisiiyo towraada waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen kaannahum laa yaclamuun waxaa la moodaa inaanay garanayninba kitaabka ismakeekiga iyo siday u silla yihiin kaannahum laa yaclamuun inaanay garanaynin baa la moodaa kitaabka watabacuu waxay raaceen intaa la sheegay saddexdan aayadood ilaahay waxa uu ku tilmaamay canaadkan iyo diidmadan iyo isyeelyaalkan iyo dafiraadan iyo yuhuudda dhaqankeeda weyn iyo ahlu kitaabkaba waxa ilaahay uu xusay hadday ayaan leeyihiin waxay rumayn lahayn rasuulullaahi maxamed iyo qur-aanka ummadda kalena waabay kasii ajri badan lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhowr qof saddex qof buu tilmaamaye ajrigooda waa loo laban laabaa mid ka midi waxa uu ahaa kuwan ahlukitaabka yuhuudda iyo kristanka ka islaama alyahuud wanasaara ka islaama nebi maxamed rumeeya laba jeer baa ajrigiisa laga dhiga rumayntii uu rusushii hore iyo kitaabkii hore rumeeyey iyo qur-aankan iyo rasuulka rumaynta uu rumeeyey ajrigiisa labaa loogu dhufanaya labaa looga dhigaya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmati laba jeer laba naxariisood baa ilaahay u siinaya waaya haddaba tiibay ka calaf calafgo'een oo ay waayeen walaqad anzalna ilayka aayaatin bayinaatin wama yakfuru biha ila alfaasiquun aayada cadcad baan kugu soo dejinay nebi maxamed oo kaafiruun diiday waa aayado sidoodana u cad oo aan lagu marmarsoonaynin lama fahmaya iyo way iska hor imanayaan iyo cid qurunbaa turjumi karta iyo laguma marmarsoonaya taa waa bayinaat waxaana yihiin dadku wixii ay u baahnaayeen oo dhan adduun iyo aakhiraba kuwa u iftiiminaya u caddaynaya bayinaat laakiin gaaldiid faasiq diid faasiq baa diiday ilaahay qur-aankiisa ku diiday ku gacan saydha faasiq waxa ilaahay dib ugu noqday taariikhdoodii oo wuxuu dhaa wakulamaa cahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhu mar kastay cahdi galaan qaybayaa ka midaba cahdigaa tuura ku talagala bal akaruhum laa yuuminuun intooda badan muminiin maha in yarbaa ballan fulisa in yarbaa muminiina eg qur wuxuu ina barayaa alcadaala fi ltacbiir wa fi likhbaar markaynu wax cabirayno markaynu warbixin samaynayno markaynu cid ka faalloonayno mar walba alcadl waidaa qultum facdiluu ilahay wuxuu leeyahy mar hadal kastoo idinka soo fulaya cadaalada ilaaliya nimankanoo la yaqaano sharkoodu siduu u fara badan yahay iyo waxaa nebiga ka rumeeyba inay yaraayeen iyadoo muddadaa dheera tobanka sannadoodoo nebi maxamed ay madiine la deganaayeen inta ka rumaysay wakhtigay la joogeen iyo cilmigay u lahaayeen iyo yuhuud inta maxamed ka rumaysay way yartay haddana intoodaa qur-aanku uu waxa uu qur-aanku fariiqun minhum koox iyaga ka bal akaruhum intooda badan wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayk waxaa ahlukitaab ka mida mid haddii xoolo badan aad u dhiibato aad ku aaminayso ku siinaya ammaanadooda ciddii lahayd wuu qiraya qur-aanka taa waxaan uga jeednaa inagoo raacayna sibqada iyo daabica iyo muuqaalka iyo macnawiyaadka aanku leeyahay qofku marka uu cid ka faalloonayo ummad meel degan ama qabaa'il ama kooxo waa inaanu odhanin dadkaasi waa nooc ah kuwaa weligood meel laga qaato maleh kuwaasi waa dab xun kuwaasi waa nooca ah. waxaynu dee ku dhaqanno siyaabahaynu waranno wareer hebel baad sheegaysaa weligood bay nooca ahayn dabxun wey <laughs> ama koox heblaaye ama dowlad heblaaye ayaanu odhanay qur-aankuna waxaad arkaysaa intii yarayde aadka u yarayda yuhuud ka wanaagsanayd buu ka soo reebayaa mar walba sidaasay yihiin intooda badan koox ka mida saasuu cabiraya marka waa in lagu xisaabtamaa in ummadii shar aanay isku wada raacayn inteeda wanaagsanna la tixgeliyo laga dulboodin walamaa jaa'ahum rasuulu min cindi illaahi musadiqun limaa maca markuu u yimi rasuul ilaahay agtiisa ka yimi oo ilaahay soo diroo u kutubtooda wax loogu marmarsooda aanu jirinoo nebi maxamedah nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allah koox ka mida ah ahlukitaabki waa fariiq buu ismu wada raacin qur waa qayb ka mid waa intii culimada ahayd waa intii kitaabka hays waa intii markhaatiga noqon lahayd ayaa kitaabkii ilaahay bay tuureen nasku sida u cabirayaa waxa weeye mu odhanin nasku manaa aayaadku markuu ilaahay ka warramaya muu odhanin rasuulkii bay beeniyeen mu odhanin laakiin wuxuu uhi kitaabkii ilaahay bay tuureen kitaabka ilaahayna waa towraad xagga dambey ka tuureen waxaa la moodaa inaanay garanaynba macnaheedu waxa weeye kitaabkii towraadahaa ayaa kolkii la eegay waxaa ka soo baxay rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo baxay qur-aanka kariimka ee lagu soo dejinayo waxaa ka soo baxay muwaasifaadkiiyo tilmaamuu nabigu leeyahy ilaa taariikhduu soo baxay deegaanku ka soo baxayay qoladuu ka soo baxay intiibuu sheegaya towraadi dabeedna kitaabkaa waxla inaga dhiga kol haduu inaga qaadayo mansabkii iyo darajadii inta badan ku egaan jiray ama u badnaan jiray reer banu israa'iila nebinimadii risaalada ahayd kol hadday inaga dhexal wareegayso carabiya xagga ay ku wareegayso intaa la qariyo carabiya risaaladiiyo nebinimo loo qirin idka soo baxa qariya marka kitaabkii laguma camal falina dhan la yska dhigay waar kitaabkiinii soo qaada qul fa'tuu bitawraati fatluuha qur-aanka ilahay wuxuu leey waxaad ku tidhaahdaa bal towraad soo qaado hal ahriya uun towraad soo qaado hal ahriya dheh nebi maxamedow run sheegaysaan marka haddii dee soo qaadaba ay taagantahay halkaa inaga dhiganale culimada qaarkoodna waxay leeyiin siyaabaha ay u tuureen waxa weeye wax alla wixii sifaadka nebiga sheegayay ee markhaati u ahaa risaalada rasuulka iyo waxyigan iyo islaamka ayay ka saareen waataynu soo marayna inay aayaad masaxeen oo dabeetana fartooda ay ku qoreen ay waa kalaamkii ilaahay labada siyoodba tuuriddu waa noqonaysa almuhim waa ku camalfallaan weeye waataynu xalayta soo maraynay nabaduhu waraaa uhuurihim nabada fariiqu min aladiina uutuu kitaaba kitaab allahi waraaa uhuurihim xagga dambey ka tuureen kumay camal falin kitaabkii si wanaagsan ugamay turjumin markhaatigu ahaa dadka umay waranin xaqiiqadii umay caddaynin waxay noqdeen xaqdabool xaqdabooliyay nimankaasi noqdeen waa maxaa loo odhan waaya kitaabkii xagga hore u tuureen xagga hore u tuureen aayadu may odhan midigtiiyo bidixday u tuureenna lama odhan laakiin dabada ayaa ay ka tuureen baalay intay kitaabkii ku camalfalkiisii ka tegeen ayay weliba uga tegeen si aan rajo laga qabiniyo ku noqo toona tajdiid iyo cusboonaysiin toona lahayn qofku markuu shayga uu tuuray xaggaa hore ku tuuro waxaa laga yaabaa naftu way isrogrog badan tahaoo laba tallaabo dhexdoodba talaa ka dhalataa layi inuu tallaabooyinka uu sii qaadaya usii fikirayu idhahdo war ar uu wanaagsan yahay iskaga sii faralaaba haatan tuurta iska qaadun rajaa laga qabaa intuu xagga hore u tuuray laakiin xagga dambe u tuuriyaaba soo kan ka tegayba miyuu sii milic dambeba ma lahaba marka tuuriddu bilaa rajaahay waynagii soo tilmaamaynay ku camalfal la'aantooda ayaa bilaa raja ahayd kitaabo qoran ay tuurtuureen may jirina dahab iyo xariir bay ku qoreen aad baa loo sharifay oo waa la maamuusay oo gal wanaagsan la geliyay laakiin camalfal baan jirinba marka kitaabka qur-aanka innagana waa inaanu noocaa noqonin kitaabkeenna qur-aanka waa la weynaynayaa waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alqulub qofka diinta ilaahay calaamooyinka waaweynay leeda cidda weynaysa taasi waxay sheegaysaa la kacabsi qalbigiisaa shacairtana waxa ugu kowka ah kitaabka qur-aanka marka waxaa loo weynaynayaa muuqaal ahaan oo waa la sharifayaa oo wixii maaragtay ihaana abaa laga ilaalinayaa camalfal ahaan baa lagu weynaynayaa oo aayad kasta oo maaragtay kitaabka qur ku sugan mid laga dulboodi karo la fudaydsan karo ma aha ama la odhan karo waa egspire oo wakhtigeediibaa dhacay qur wuu nool yahay ilaa qiyaamuhu inala hadlayaa waanuu meel walba ka howlgalaa nolosha qaybaheeda kala duwan waa inuu ka howlgalaa masaajidka markaad joogto kula socdaa qur-aanku suuqaaga markaad joogto gurigaaga markaad joogto markaad bugto markaad caafimaad qabto marka aad dhaqaalaha ku jirto iyo markaad xafiiska fadhida intaba laakiin aan la odhan inuu kitaabku dee si wanaagsan ha loogu ilaaliyo kabadhada filinjarka ah ee yaalla dhexdiisa oo markuu qofku akhrisanayana dee masaajidka la tago diin iyo dowlad maxaa kala galay erayadan dee soo celcelino diin iyo dowlad maxaa kala galay sidoo kale majaalka siyaasigii waa gaar oo waa gooni taas waa runtii waa nidaamka macruufka ah faslu diini can idowla marka qofka muslimka ahi qur ku nool yaha oo ku dhimanaya walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waayo noloshiisa wuu saxaya meel walba meel walba wuu saxaya cumar ibnu khadaab radia allaahu wuxuu odhan jiray ragga qur-aanku markaan xafiiska jooga iyo madaxtooyada ha iga ag dhowaadeen buu odhan jiray dadka kaleo dhammayd muxadisiinta iyo qolada dagaalka ku fiican iyo qolada idaarada ku fiican iyo maamulka iyo kuwaasoo dhan waxa namber waaxid ka ah oo mustashaariintayda ila taliyayaasha kow iiga ah buu odhan jiray xufaadda qur-aanka sida xadiidkii saxiixa in riyaasaalixiinka kusoo marnay xurubnu qays uu kuu sheegayo mustashaariinta cumar waxay ahayn xufaada qur-aanka waayo markuu arrin taxliilinaya miisaanku saaraya waa qur-aanka wuxuu leeyahay xaafid hebelow aayadeebaa sheegaysa qadiyadan aynu hayno imise aayadood baa ka warramaya teebaynu u daliishan karnaa dabeedna qofkan qur maskaxdiisa ku xaadirsan yahay ayaa soo daliilinaya oo odhanaya laakiin eh, dad dowladoodu bilaa qur oo maxkamadoodu bilaa qur oo sharkadoodii dhaqaalahoodu bilaa qur-aanya oo qoyskoodu bilaa qur-aanya sow qalali intay qallalaanay tawafaan ayaa dabeedna ummadaha kale afuufayaan waa la afuufaya markaas sida dabaysha subxaan allah waaya waxaa kaloo hadaba taariikhda ilaahay uu inagu barayaa ummadihii noloshan inooga horreeya wakhtiga soo qaata markay kutubtoodii tuureen ay halkaa iska dhigeen anaa waxaynu uga jeednaa un kitaab kitaabkeenna qur-aanka ah waa inaanu calaamad u noqonin geerida calaamad qur yuu noqonin geerida waxaynu uga jeednaa markuu qof dhintown haddii laydhaa soddon kitaab inoo soo qaado minjusa laga tuuro dhaxankiiyo fidaha lagu ahriyo ama tacsidaha lagu ahriyo ama sida iminka la soo kordhiyey qof qur-aankaba ifkii iskaga tegay cajalada loo daara qur-aankaoo geeridiisiiyo xabaashiisa raacda dee qur-aankii waa astaanuunbuu noqday dhimasho haddii qur-aanbaxaya waxaa laleeyahy talow kumaa dhintay waralkaa qur badan baa laga ahriyaya yaa dhintay ayuu noqday astaan yuu noqonin qur geerida laakiin waa astaantii nolosha ilaahay wuxuu uhi sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa waa rinjigii ilaahay ilaahay ayaa ka rinji wanaagsan maxaed waxa weeye waa inuu ka muuqdaa dadka dhaqankooda sida rinjigaasi u dhalaaliya meeshaase uga muuqda waa inuu uga muuqdaa waaya waa meelaha xasaasiga oo meelaha marka laga hadlo ayaa la odhanaya war meelaha bahashii in lagu soo ruqaansadaa loo xamaaranaya <laughs> waaya qof walba muslimaba culimo iyo waa faral u yaala oo waajibku aho ilaahay kala xisaabtamaya maalinta qiyaamaha dadka mas-uuliyiinta ah wuxuu leeyay markayse soo taagaan maxkamadiisa ammaanaan kuu dhiibayo ummadaydii baan kaaga dhigay oo dhaqaalahoodii iyo xukunkoodii iyo awooddii ayaan gacanta kuu geliyee maxaad igaga adeecday wakiilbaad ku ahay dhulka anta khaliifatii fi lard wakiilkaygii baad ku ahay dhulka eh. maxaad diintaydii uga helisay maxaad islaaxisad hagaajisay marka calaamad su weyn baa hortaalla si uga dabaashaba hadday dadku bilaadiin noqdaanay qur-aan qur-aanka iyo diinta ma bannaanka iska taagnaanaya maya laabudda min badiilin shar badiil shar ah wax kaloo shara bay ku bedelanayaan qofka bani aadamka wuxuu u abuuran yahay inuu cid adeeco inuu cid u hiiliyo inuu manhaj raaco haddaba manhajka samaawigaa ah hadduu diido wax kaluu ku bedelanaya bal hadda waxay ku badasheen banu israa'iil ee hadda sixir bay ku badasheen ayadan dheerina ay ka warramaysa markay kitaabkii ilaahay xagga dambe ka tuureen laabta maxay gashadeen oo ay soo dhoweeyeen sixirlayaal iyo sixir macnaha qusacbalaad iyo shacwada iyo khuraafaat intaasay diin ka dhigteen oo ay biliif gareeyeen oo ay aamineen oo kitaabka qur sixir baa u galay ummaddaa mar kastoo dadku qur-aanka iyo diinta ay ka fogaadaan kaalintii way bannaantae wax kalaa buuxinayaan sixirle iyo falalow iyo sharwadeen halkaasaa kuwaasaa soo tafodhanaya waay ilaahay iyo malaa'igtiisii iyo mu'miniintu hadday meel ka baxaan shaydaan iyo sixirlaa soo buuxinaya gaadhigaasi madhnaan maayo wax kala camiraya watabacuu buu ilahay yidhi haddaba markay kitaabkii tuureen waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaaiintu wixii ay akhriyi jireen ay dudubin jireen calaa mulki sulaymaan wakhtigii nabi sulaymaan madaxtinimadii nabi sulaymaan cahdi sulaymaan eh, shayaaiintu wixii ay dudubin jireen sixirka ahaa kiiba yuhuudi qaadatay wamaa kafara sulaymaanu nebi sulaymaan muu gaaloobin walaakina shayaaiina kafaruu shayaaiintaa gaaloobay oo see u gaaloobeen yucallimuuna dadka waxay bari jireen asixr sixirkay barayeen kaasay kusii gaaloobeen wamaa shayna way barayeen dadka unsila cala almalakayn labada malag lagu soo dejiyey bibaabila meesha baabila la ydhaahdo labadii malaga lagu soo dejiyey sixirkii lagu soo dejiyey bay barayeen haaruuta wa maaruut labada malag labadaa magacbaa la kala odhanaya wamaa yucallimaani may baraynin min axadin qofna may barayn sixirka xataa yaquulaa jeeroo ay ku yidhaahdaan innamaa naxnu fitnatun waar annagu waxaanu nahay wax dadka lagu jirabayo imtixaan baanu nahay falaa takfur ha gaaloomin oo sixirkanaanu kuu sheegnay ha ku camalfalin fa yatacallamuuna dadku waxay ka baranayeen minhumaa labadaa malag maa shay bay ka baranayeen yufariquuna bihi ay ku kala kaxayn karaan bayna almar'i qofka iyo wa zawjihi lamaanihiisa nin iyo ooridii ama oori iyo ninkeed waxay ku kala eryi karaan oo sixru tafriiqa ah ayay ka baranayeen wamaa hum may ahayn dadkaa sixirka isticmaalaya bidaariina bihi kuwa ku dhibaya min axadin cid ilaa biidn illaah ilaahay awooddiisa ilaahay oo doono un mooyaane oo qadara mooyaane cidna kumay dhibi karaynin sixirlayaasha sixirkoodaa wayatacallamuuna waxay ka baranayeen dadku malaa'igta labadaa malag maa yaduruhum wax dhibi kara hadday ku camal falaan walaa yanfacuhum oo aan waxba u tarayn walaqad calimuu xaqiiqanimo way ogaadeenba ilaahawli yuhuuddu yuhuuddaa sixirka qaata laman ishtaraahu cidda sixirka iibsata ee bedel qaadata ee diin ka dhigata maa lahu fil aakhira inaanu aakhira u sugnaaninba min khalaaqin wax calafah wax dheefah iyo guulaysiya inaanu lahayn walabiisa waxa xumaaday maa shay xumaaday sharow ay u bedel qaateen bihi isaga anfusahum naftooda naftooda waxa ay u bedel qaateen ee ay u iibsadeen oo sixira ayaa xumaaday low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan walow annahum haddii iyagu yuhuuddu aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen iyo nebi maxamed iyo qur-aanka wattaqow ay ilaahay ka cabsan lahaayeen la mahuubatun abaalmarin min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaataybaa khayrun wanaag badnaan lahay si fiican baa ilaahay abaalmarin wanaagsan u siin lahaa oo agtiisa ahaatay hadday ilaahay aamini lahaayeen ee ka cabsan lahaayeen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan waa aayadaha taxliilkooda iyo tafsiirkooda in loo yaro fiirsado la yar dhugto mudan xagga qur-aanka oo qaarkoodna xagga tarkiibka iyo isasaaridday ku adagyihin qaarkoodna xagga macnaha iyo faallada laga bixinayo waaya tafaasiirta qaarkoodoo si yaro qaloocan ama dadban eh, uga faaloonaya ama u sharxaya aayaadkan way jiraan eh, laakiin oo laga yaabo inay ka soo yimaadeen yuhuudda qur ka warramaya nimanka mustashriqiinta la yidhaahde ee eh, qoraayada ah ee dhaxalka muslimiinta soo dhexgala ee isku daya inay duulimaad xagga qoraalka iyo kutubta ah ka galaan way jiraan qaar aqoon ula diinta islaamka jaamacadahooda maaragtay brofesorka ka ahoo kutub qoraa jiro oo tafsiirka isku daya inay sharxaanoo siduu sharaxa uu wado wado wuxuu isku dayayaa toban meeloodun qur-aanka kariimka inuu e, risaalad liidata dadka u xambaariyo ama qisooyin faasida uu ku dhex ayuu isku dayayaa laakiin nasiib wanaag wax la ogyahay wey iska macruufa markaynu sida muxaqiqiintu ay marayaan ama ay u sharxayaan aayadda aynu ku soo dhowaanno kuwaa kale aynu iskaba dayno ee sida khuraafaadka u sharxaya waxaa badnaa wakhtigii nebi sulaymaan waxa la yidhaahda sixirlayaasha sidii uu badnaa wakhtigii nebi muuseba oo wakhtigii nebi muuse calayhi salaam sixirlayaashu markii ay bateen ee uu noqday sixirku wax la laysugu faano cidda lagu hiranaya la jeclaysanaya sixirlayaasha ay noqotay waa kii ilaahay u dhiibay nabi muuse mucjiso u ushiiya oo sixir loo dhan aamusiisay markay isu wada yimaadeen aamusiisay taasaa oo sixirlayaasha laftigoodii ay rumaysteen inaanu sixir waxaanay ahayn mucjiso u yahay waana kuwii islaamayba sixirlayaasha wakhtigii nebi sulaymaan sida la ogsoonaya dee nebi sulaymaan waa ka dambeeyey nebi muuse calayhim salaam ayaa arrintaas soo laba kaclaysa sixirkaasi wuu baahay waxaa la kala garan waayay rusushii imanaysay ee ilaahay dadka uu soo dirayay mucjisaadkoodii iyo sixirkii labadaasaa isku darmay oo dadku intay sixirkaa sameeyaan unbay ugu sheegi jireenuun mucjiso ayuunbay ugu sheegi jireen qaalaan nebi ahayn baa nebi sheegan jiray qaalaan weli ahayn baa weli sheegan jiray ilaahay baa wuxuu doonay inuu arrintaa caddeeyo oo wixii mucjiso uu mucjisanimadeeda u caddeeyo wixii sixirana sixirnimadiisa uu caddeeyo sideedabana waxaa la yidhaahdo sharka inta faraha badan qofka garanaya aad buu uga feejigan yahay halka laga yaabo in lagu harowsan karo qofka aan shaygaa xumaanta ah fikrad ka haysanin qofka waa loo dhuubi karaa si dhib yar baa loogu dhiibi karaa laakiin qofka shaygan garanaya dee wuu oo wixii xumaantiisiibuu garanaya waana arinta dawaysay sixirlayaasha sixirlayaashii khubaradoodii kala duwanaa markii wuxoodii o dhan ushii nabi muuse ay leeftay waxay garteen inaanu kani sixir ahayn oo mucjisooyo si degdegay u rumeeyey si ilaahay uu kala saaro sixirka iyo mucjisada ayuu soo dejiyey laba malag magacooda waxaa la idhaahdaa haaruut iyo maaruut meesha ay ku soo degeen waa babil ee lagu soo dejiyey babil ciraaq bay ku taallaa qolyaha qaarkood waxay leeyiin waxay ka agdhowdahay mawsil oo waqooyiga ciraaqa qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin waa eeriyada kuufa oo in badanaad idaacadaha ka maqashay maka ciraaq bay almuhim ku taallaa labada malag halkaasay yimaadeen oo mamlakadda nebi sulaymaan ay u badnayd ehm, labadaa malag waxay isku soo shabaheen laba ninoo wanaagsan sida malaa'igtuna way isku soo shabahaan makhluuqa iyo bani aadamka ayay isku soo shabahaan xayawaanka iskuma shabahaan iyo wixii liita ehm, dadkii bay barayaan sixirka maadaam sixirkii uu noqday wax mucjise loo maleeyey sixirkay barayaan waxay leeyihiin wakaa kaasaa sixir la idhaahdaa sida aayaddaba ilaha ku sheegay fayatacalamuuna min wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur war waxay leeyihin annaga baridan barayn iyo sixirka aanu kuu war waa fitno war wakaa sharki sharkii wakaa xumaantii wataa gaalnimadii wataa ka feejignow iska ilaali siduu xudayfa lahaa nabi maxamed sharka waan weydiin jiray buui dadkuna khayrkunbay weydiin jireen anugu sharka waxaan u baranayay buu xudayfa lahaa si aan uga feejignaado wixii shar iyo balaayaa waan waraysan jiray balaayooyinka soo socdee dhacaya si aan isaga ilaaliyo marka jaahiliyada waxa ka feejignaan karaa qofka yaqaana sidaa darteed digniintaasay laydhkaa casbay u shidayaan qofka way barayaan sixirkiiyo waxay leeyiin kaa saasaa loo sameeya waxaa maadooyinkaasuu ka kooban yahay intaasaa isla qarxaysa yay kugu qarxa ah, inamaa naxnu fitnatun falaa taku sixirkii garo noocyada sixirku waa intaasoo nooc iska ilaali waa lagu gaaloobaa intaa wixii aan ahayn ciddaad ku aragtaa waa mucjise rumayso dadku saasay lahay sidiibaa dabeedna dee qof qof qofkii ku fitnoobaya iyo kale de wuxuunay la mid tahay in waxyaabahan lagu gaalooba imika ficilku qofku ku gaaloobo iyo qowlka uu ku gaaloobo hadii loo sheego oo la baro macnaheedu maaha raac ee waa loo sheegayaa gaalnimadii qofka wixii uu ku gaaloobay qowl iyo ficilba lahaa digniintiina waa loo raacinaya tanna taasunbay la mid tahay marka maxay u barayeen jawaabtaasaa u noqonaysa hadday malaa'ig ahaayeen khayr baa laga filaya maxay sharkan u keeneen sharkaba ilaahay baa qadaray sharka waxaa loogu sheegayaa si dadka looga digo oo ay uga baydhaan halkaa bohol lagu dhacaya qodaxba baa halkaa kaa mudaysa iska ilaali digniintaasaa loo raaciy saasay ahayd eh. iyadoo haddaba qisadu sidaa ay tahay malaa'igtaasina dadka xikmadday u barayeen ay sa ahayd magacyadooda iyo meeshay joogeenna sa ahayd wakhtiguna caynka ahaa sababtuna sidaa ahayd haddana guud ahaanba waxaynu ka faa'iidaysanaynaa sixirka iyo miisaanka oo ay shareecadu saartay ama quraanka kariimka ay u saaray iyo islaamku halkuu ka taagan yahayna aayadda waynu ka faa'iidaysanaynaa intaynaan taa u gelin iyo mustafaadaadka aayadda laga qaadanayo iyo mowqifka shareecadu sixirka ay ka taagan yahay culimmadu xukunka ay maaragtay arkayaan iyo madaahibtu sabab kale ay culimmadu oo ah nimanka reer banu israa'iil niman khuraafaadku saa'id agtooda u ka ahaa uu sarreeyey buu ahaa khuraafaadkaa suuq badan ku lahaa dhexdooda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu ambiyada ilaahay ka warramay ayuu ku soo daray nabi sulaymaan qisooyinkay sulaymaan ka haysteenna wuxuu ahaa inay eedayn jireen markaasay yidhaahdeen waa baldhegaysta sulaymaan baaba rusushii ilaahay ku daray oo sixirle aynuu naqaanin manaa iyagaa khuraafaadkaa iska dhaadhiciye nabi sulaymaan ayaabuu ku darayba rusushii ilaahay oo sixirle ahaayoo jinka iyo insi iyo shimbiro wixii uu ku watay oo dhami sixir buu ahaa macnaha wixii towraadooda loogu qoraybaa noocaa noqday ayagu isugu qoreen saasay ku haysteen qisadaasa qaloocaasee ugu dhacday faalladay sulaymaan ka haysteen ee wadaadadoodii waxu qoray u sheegeen baa sida ahay kolkaasaa dabeedna ilaahay rusushiisa wuu hiiliyaa innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad waan u hiilinayaabaa rusushayda iyo muminiinta hilimaadkay ka mid tahay in wixii baailahe laga sheegaya ilahay uu ka dhaciyo kolkaasaa ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey sababtaa markaad garato ayaa jawaabteeda heli karaysaa eraygaa ilaahay uu yidhi wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu sulaymaan muu gaaloobin dadkana sixir muu barayn isagu sixirla laakiin shayaaiinta ayaa gaaloobo sixirka dadka baraya adigu waxaad isweydiinaysaa maxaa sulaymaan muu gaaloobin meesha soo geliyay laakiin markaad sababta garato ayaad fahmaysaa culimadu waa kuwa yidhaahda asbaabu nusuuli lqur'aan yusaacid calaa fahmi alaayaat marka asbaabu nusuulka qur-aanku sababuhu kusoo dagaada wax ka garato ayaadka fahamkooda in badani ku dhaadhacaysa marka jawaabtu waa taa wey guud ahaanbana manhajka ilaahay oo la tuuro oo meel la iska dhigo manhaj shaydaan unbaa lagu badashaa sidaa baa maanta dowladaha u waaweyn caalamka iyo sharkadaha u waaweyn iyo siyaasiyiintooda waaweyn waxaa macruufa mid waliba waxa uu leeyahay falalow ka agdhow oo doorashada galaya iyo marka uu meel la shuraakoobaya iyo marka uu tallaabo qaadaya uu idhaahdo bal tusbixii ridoo qiiqiishid uu idhaahdo waa macruuf ilaa dowladaha waaweyn baa markay ah, soo kaambeyn garaynayaan ayay ka bilaabaan bal inoo sheeg sheeg wax tanabu'aad bale watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wakhtigii nebi sulaymaan shayaaiintu waxay ahriyayeen sixirlayaal iyo falalo wuxuu dudubiya lagama waayo waxunbuu dudubiyaa fara badan oo min shari nafaathaat wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu sulaymaan muu gaaloobin oo sixir dadka muu barayn laakiin shayaaiintaa gaaloobay maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra sixirkay dadka barayeen waxaad aragtay durba go'aanka aanka ku dhiibtay waxa weeye sixirka cidda baraysa ama baranaysa inay dee gaaloobaysa ayaa kolkiiba aayaddu lagu dhiibay wamaa shayna way barayeen shayaadiintu dadka unzila cala almalakayn labada malag lagu soo dejiyey la baray bibaabila meesha laydhaa baa lagu soo dejiyey haaruuta wa maaruut bay magacyaashoodu ahaayeen wamaa yucallimaani min axadin cidna may qof may baraynin labadaa malag xataa yaquulaa jeer ay ku yidhaahdaan iyagoo u digaya innamaa naxnu fitnatun falaa takfur waar annagu imtixaan cilmi waxanaanu ku baraynaa waa wax dadka lagu imtixaanaya balka ka taga intuu ogaado iyo ku ceesha ha gaaloobin maxay sheegaysa ha sixirka in lagu gaaloobayaad mar labaad faa'idaysatay fayatacalamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji waxay ka baranayeen labadaa malag waxay ku kala kaxayn karaan almar shakhsiga iyo wa zawjihi lamaanihiisa ninka iyo gabadhiisa gabadha iyo ninkeeda mid waliba shakhsina wuu yahay zawjna wuu yahay labada isku lamaan ee dad isugu dhow waxay ku kala kaxaynayaan talow sixirku ma isagaa lafahaantiisa waxu saameeya wamaa hum bidaarina bihi min axadin cidna kumay dhibi karayn ilaa biidn illaah ilaahay oo qadara mooyaane waa sabab lagugu rido oo ilaahay aanu qadarin inay ku waxyeelayso ama way ka tibi ama cid kaa qabataal heli ama wuu kula seegi waa noocaasoo kale wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay ka baranayeen dadkaasi malaa'igta wax dhibayoon dheef lahayn sixirku dhibunbuu leeya dheef maleh walaqad calimuu waxay ogaadeen reer banu israa'iilkan ku ceeshaya wakhtigan dambe sixirka laman ishtaraahu cidda iibsatee bedel qaadata ee diin ka tagta sixir qaadata maa lahu fi laakhirati min khalaq inuu aakhira bilaa nasiib yahay aakhira seeginuu yaad ka faadaysa walabi'sa maa sharaw bihi anfusahum naftooda waxay u iibsadeen baa xumaaday mar kaleu ilaahay kusii celiya waa sixirka law kaanuu yaclamuun walow annahum aamanuu wattaqow hadday iimaan yeelan lahaayeen ilaahayna ka cabsan lahaayeen waa dawada sixirka taasina lamauubatun min cindi illaahi khayr abaalmarinta ilaahay agtiisa ahaatee taqwada iyo iimaanka laga abaaliya khayra low kaanuu yaclamuun haday garanayan ugu celcelinaynaa bal in fahamku soo dhawaado waaya sixirka marka u horeeya ma jiraa mise ma jiro culimada islaamku waxay isla waafaqsanyii qur-aanku maadaamuu sheegay aayadan iyo qisada ka waramaysa de fircoon sixiradii uu maarata sixirlayaashii uu soo kaxaystay inuu jiro sixirku saamayn inuu leeyahay iyo inaanu lahayn waa leeyahay oo waxbuu saameeyaa sa aayaduba ay ka warramayso nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam yuhuudda badeecadooda maadaamuu sixirku ahaayo oo shaydaanku wiibkeenuu ka iibiyey isaga laftiisay ku dayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasay sixreen xoogaa saamayna buu ku sameeyey ilaahay wuxuu u soo dejiyey labada qulacuudu qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas markuu akhriy baa ilaahay uu bogsiiyey qofkii la sirxayna kollay waa suuradaha asaasiga waha lagu akhriyayo sixirka xukunkiisu baridiisa iyo barashadiisa iyo isticmaalkiisa muxuu noqonayaa majaais ba miyaa la kala qaadaya maya dhammaan waa wada xaaraan weeye inuu qofku barto iyo inuu baro iyo inuu isticmaalo saddexduba waa xaaraan maxaa xukunkiisu noqonayaa qofkan sixirlaha falalow baynu u naqaanaae falalowga xukunkiisu waa maxay mowqifka shareecaddu ay ka taagantah afarta madhab saddex ka midii waxay qabaan shaafici mooyaane saddexda kale waxay qabaan in la dilayo ama gaalnimaha loo dilo ama jariimadu galay daraaddeeda sixirlaha waa la soo qabanayaa maxkamaddu way xukumaysaa waa la tooganaya iyadoo dabcan ijraa'aadkii broseskii loo maraya waxaan wax loogu sugaya dariiqadii wax loogu caddaynayay iyaduna jirto oo taasina ku xisaabtankeeda ay leedahay imaamu shaafici qudhiisu muu fogaynine sixirkiisu hadduu dadka ku kharibo qaar uu ku waalo oo qaar uu ku dilo ee hala dila qofka siyaabaha loo dilo mar mubaasharaa loo dilaa gacan la saaray marna sabab baa lagu dilaa qofka oo maalan booraan loo qoda iyo dhagax loo dhiga iyo wixii lamida marna shardi baa lagu dilaa waa shay sababta kasii khafiifsan waa iyadoo ama la sirxo ama eh, markhaati iyo wixii lamida lagu furo waa shay ay u yaqaanaan fuqahadu Ehm, alqatlu eh, bishar ay yidhaahdaan waaya xukunkiisuna waa noocaa wey <clears throat> eh, sixirka shaygaa la yidhaahdo dee inuu leeyahay aragnayoo wax saamayn karo muxuu wax ku saamaynayaabaa isweydiinle muxuu wax ku saamaynaya wuxuu wax ku saamaynayaa adeegsi shaydaan oo sideedaba sixirluhu dee wad inagunbuu inala mid yahay laakiin kontaraad heshiis buu la hayaaiinta waa ka qur-aanku isku lifaaqay shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli quruura suurat lancaam waa shayaaiinta jinka iyo kuwa insiga oo isu waaxiyoonaya hadal musakhrafahoo la isu qurxiyay oo quruurahoo lagu kadsoomayo oon asal lahayn marka shayaanku shuruuduu ku xidhayaa qofka markay wada sheekaystaan wuxuu leeyahy kaa hadaad samayso kaa hadaad samayso kaa hadaad samayso intaa markaad soo samayso waxbaan kula qabanaya inta uu shardiga kaga dhigayaana waa in wada gaalnimo ah waa adigoo qaawan kaadi ku maydhato kitaabka qur ku joogsato waxa iyo waxaa akhrido waxyaaba dee khuraafaada ah oo qoraal lagu heli karo mararka qaarkood ama uu u laqimayo isaguyo uu sheegayo markuu dabeetana taa ka soo baxo ayaa uu leeyahay markaasuu furayaa markaasuu saacidaya oo wax la qabanaya dabcan wax aynaan qaban karayn ba iyagu qaban karaya waxaynu inagu qaban karaynana iyagu ma qaban karayaan sidaa daraaddeed ayuu isaguna ka codsanaya inuu waxyaaba u yeelo laqad istamtaca bacduna bibacd wa balaqna ajalana aladii ajalta lana qaala naru mahwaa qur-aankiibaa wuxuu tilmaamayaa iyagoo maxkamada taagan jinkii iyo oo ilaahay uu leeyahay shayaadiinta haddaad tii nin badanoo bani aadamka ka midabaa ah waa sidee markaasaa ay ka jawaabayaan awliyada saaxiibadii waxay leeyihiin laqad istamtaca bacdunaa bibacdin waanu is adeegsanay taynuuga jeednaa taas oo waxyaabo aanay iyagu qabsan karayn buu kani u qabanaya sixirlaa iyo falalow adiga arkayown waxaa hala qalo oo uuska halka hala dhigo oo mindhiqirkayaan la taabanin oo dhiig kasta ha shuruudaha ku xidhan waxbaa la qalay ama ricaad ama rimadow laakiin waxaa leeya wuskii iyo kada wakada iyo urkujirti iyo intaasoo yaan la taaban halkaa kambalka hala dhigo iyagiibaa ku hamaansanaya oo <laughs> intaa qaadanaya waa laqad istamtaca bacdunaa bibacdi waa lays adeegsaday isagiina markaasuu miduu u dureeya iyo miduu u derdera mid la duufsada iyo dee warama inaan arki karayn buu markaa saaxiibkiisana u isticmaalaya waaya markay caynkaa noqoto waxa uu isticmaalaya ee qofkan ama wax falaya ama wax madiidaynaya ama wax kaadida ku dhajinaya raadqaadaya ama waxaasoo dhammi kanuu garabka saaraya ilaa wax kalo uu ku dheeryahay ma jiro cirnabamuu duulin dhowlawmuu duuline eh. kanunbuu kaashaday intuu hagoogtayoo usaaniysayeelay waay in saa loo fahmaa muhiima waxaa kaloo muhiima in la kala fahmo wixii karaamo ah iyo wixii mucjiso ah oo waxaad moodaa sida wakhtigaa nebi sulaymaan labadaas isugu darmadeen ayaa wakhtigeennana waxaa isku darmay weli karaamada karaamadii iyo mid falalowa ah, sixirkii ayaa isku darmay marka waa lagaba maarmaan in labadaana la kala barto faahfaahinta waynu sii wadi doonaa insha allahu saacaddiiba halkaa inaga dhammaatay wallahu subxana wa tacala aclam يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدد الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغميا بأعدب الألحان والآيات